بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وبعنا وجعلنا ودخلنا بنصير بفضلك يا لطيف رب يصل وتعظم يا كريم الحكاية السابعة والخمسون حكاية ذي قلت التضوات عن بشر الحافي بشر الحافي حقيسي وعلى قول رضي الله عنه بشر الحافي الدين هو ترجمة ديس وحكا تعبته سي كوني ديس هو أبو نصر magaciis bشr بن الحارث alxaafi lahaa aslhu radi allahu tacaala canhu aslhu waxawaa min marw bagdadna waa askumaaye asalkiisa meel marw lira ask ask aska socdaa laakin asaga waxaa askumaaye al dhahay bagdad bagdadaasna ku dhintay waxaas dhintay muxaram tamankeedi sanada markii ahayd lama boqol iyo labaatan iyo todoba waxaas lasaaxiibay fudayl bin ciyaad radiallahu taala canhu dadkii lasaaxiibi waaye wakaana wuxuu ahay caalimanaas ahay bishir in caalim waric oo xalaal marahaayo kabiir shan oo shanigiis weynaay ow hadda waktihi cilmi waktigiis ninka uu keliya as ahay xagga cilmiga xagga xaalka ninka uu keliyaas ahay ay hadaladiis ku hadli waxaa kamid a laa yajidu xalaawata alaakhirati aakhira macaanteedii ma helo rajulu nin oo yuxibu oo jecel an yacrifahu an yacrifahu nnaasu dadka inay aqoonsadaan oo macnaha waxaa loo wadaa nin jecel dadka inaa sifaadka oo kamaalkiisi kaamil ahaashii sifaadeeda inay arkaan rabo oo jecel ya ninkaasi aakhir ma macaantahaayo aakhir macaantiisi ma helaayo wakana yaqul waxaas lahi jiri sayati cala annaasi zamanun waxaa imaan doonaa zaman oo takunu dawlatu fiihi lilxumqaa dawlanimada dadka dabaalada iyo dadka araadilka oo hooseeyo oo yani ay lahaan doonaan dawlanimada waxay dawla u ahaahaya cala ahli lcuqul wlakaabir ahaaya dadka caqli u saaxiib dadka waaweyn ay madax unaqahayaan qaala waxaan siri ra-aytu waxaan arkay a siri bishr alxaafi radia allahu canhu rajulun cashiyata carafa galabtii carafada aan arkay asaa galabahu lwalahu oo ka gaalib naqdi wareer wahu yabki usoo ohaaya arkaasa waintaxib oo baroor ah intixaaban shadiida baroorasha oo daran wahu yaqulu usoo leehaayo subxaana man law sajadna bilcuyuuni lahu calaa shaba shooki wal muhma min alcibari lablablugi lcushra min micshaari nicmatihi wala alcashira wala cashra min alcushuri subxaana wahaa xumaan ka nazahan macbuud oo low stajibnaa bilcuyunuun hadii isha uu sujuudi lahayn ishaay hadii uu sujuudi lahayn halaasha bashooki odaxda yani meesha dadka aska mudaayane hadin uu sujuudi lahayn walmuhmaa min alibale cirbado oo lakulu leeyahy hadii uu sujuudi lahayn min nablu namlug lcushra min micshaari nicmatihi ilaahay nicmadiisi toman meel hadii loo dhigo toman cushurkeedi toman meel ka meel macnaha maka gaari lahayn walal cashiira tomankaas meel haddana toman hadii toman loo dhigo walaa cashra min alcushuri cushurka haddana toman maka gaari lahayn astaay saasas tahay manaa waanshada aydan lunafiye waxaas ishaadi kam qad zalaltu falam adkurka fi zalali waanta ya maliki bilgeybi tadkuruni كم أكشف الستر جهلا عند معصيته وأنت تلطف بي حلما وتسترني كم قد زللت ما إمسان سبره يوضي فلم أذكرك في زللي مخوح حسين أسلاي سبره يدي في جيدي وأنت يا بالكي مخوح حسوسا دبيات إقدعايو وأنت يا مالكي عليه إهنتيو معبودو عليه إهنتيو يا بالغيب تذكرني adoo yani xaal oo eyb oo xuloon tihid on ku arkoon inaad xusuusaa kam akshifu sidra jahlan kam akshifu sadra jahlan cinda macsiyati meeka aas aan aan sadrada aan iska feydaa jahlin jahilnimo darteeda iskugu feydaa cinda mas maasiga aan suubiaay wa anta anta adiga bi waay imrie xilman dulgaada وتsturni way asture ani satrig waa iskafeeda way asture qaal وaslaytu magaaba cani waa iga cilay waxujib waa igi xijaabsamay falam arahu ma arkin fasa'altu canhu waan su-aalay dadkaan weydii faqiila li waxaa dhahay huwa abu cubayd اlkhawaas ninkaan weli ma arkin abu cubayd lahu sabcuuna sana toddobaatan sana ma rafaca wajhu ila samaa laga joogo sadawaata sana oo wakti laga joogo wejigiis kor samadum uqaalin ilaah sabiigaayaan faqiila lahu fi dalika waxaa dhahay maxaa samad udayiweys usabasheega waay inii waxaas dhahay abu cubeydka inii la astaxyi waxaan ka sabiigaha an arfaca ila lmuxsin alihi iyo wanaag fali inaan kor aan kor qaado wejigeeyi wajhan weji oo musiyan dambi oo dambaabi oo xumaan fali inaan kor u qaado alihi iyo wanaag falaayo weji oo rumaan fal inaan kor uqaado an kasadiigaa ah, radia allahu tacaala canhu wa cajaba min mutiicin yatadallal waxaan la yaabi as dhahay nin oo mutiice yatadallal oo isduleyahay marka yatadallal waay maana a ah, oo isduleyahay wayastaxyi sariigahay min insaanihi osoona loo wanaag falay ah, osoona wanaag subi oo sariigahay aan la yaaba wa min caasin aan la yaaba hadan yatadallalu oo ilaahay isdacliisi haayo walaa yastaxyi maalasyani oo yatadalal oo nin oo cibaad caasla ma walaa yastaxyi maalasyani asyaankiisa macigeeda ilaahayna makasafiiga haayo allahuma allah laa taxrimna anadra ilaa wajika alkariim wajigaadi oo kariimka ahaa inaan dayno anaga xarimin warfacna bibarakati awliyaika saalixiin o anfa awliyadaadi barakadoodii oo saalixiinta ah waashurna maamnoola kulmi fi daarain amin alxikaayat asamiyati alkamsuuna xikaaya konton iyo sideedaad an malik bin dinar waxaa laga wari radi allahu canhu qaala karajtu waxaan u baxay xaajan anoo xajiha ilaa beyt illahi alxaraama u baxay ilaahay kacbadan u baxay oo oo la xurmeeyey oo xurmada laheyd waidan bishaabinaa arkay yamshi fi tariik oo jidka soo ahaayo bilaa zaadin saaina mawato walaa maain biyo mawato walaa raaxila or oo rati mawato oo soo ahaayo fasalamtu calayhi wasalaami faradda calaya asalaam salaanta waa ii soo naqf qultu waxaan dhahay ya ayuha shaab ninka dhalinyarka oho min ayna xaggee ka socotaa qaala min cindihi ilaas wadaa xaggiis aan ka socdaa ilaah xaggiis aan ka socdaa qultu ilaahayn inta u socotaa ilahi astaha ilaah xaggiisna u socdaa qultu ana ayna zaad aawisahay ku mari lahayd qaala caleyh korkiisa ay ahaatay astaha maxbuudkan usocda maxbuubkeyga korkiisa qultu waxaan dhahay ina ariiqa laa tuqطacu maluu gooye jidka ilaa bilmaa wazaade lu gooyaye biyo iyo sahay ee hal macaka shay-un waxyaalahaas shay makahaasataa qaala nacam waa saas dhahay qad tasawadtu qad tasawadtu cinda khuruuji markiin soo baxaay waxaan sahay ka xigti bikamsati acrufin shan xaraf qad tasawadtu waxaan sahay ka dhigta cinda khuruuji markiin kasoo baxaay an soo baxaay bikamsati axrufin shan xaraf qultu ma hada alkamsatu axruf shanta xaraf maxay tahay qultu waxaan dhahay qawluhu tacaala way kaafaya cinsaad shantaas xaraf qultu ma macnaa kaafaya cinsaad waxaan dhahay asdhahay malik bin dinaar maxaa waaye macnahoodii kaafaya cinsaad qaal waxaas dhahay ama alkaafu fawa lkaafi alhin kaafi haya loo wadaa وama lha fawlhadi alihin hanuniha ayaa loo wadaa kalima kasta xarafka ooread soo qaad وama lyaw kan xarafka dambe fawalmuwi alihi dadka oo dumay oo meelehay وama alcayn fahuwa alcaalim alihi ogaay wax kasto وama asaad fahuwa saadiq alihi runta sheegaay وaman kana ninkii ahaaday musaaxiban koola saaxibay kaafiyan alihi kafiha wahaadiyan alihi anun muwiyan alihi dadka oo soo dumaayo wacaaliman alihi caalimka saadiq aaniki oo la saaxibo laa yadiicu ma dhumaayo walaa yaksha ma cabsihaayo walaa yaxtaaj ma ubaahayo ilaa xamli zaadi walmaasahay ibiyo ina soo qaato ma ubaahayo qaala malik waxaa isdhahay falamaa markii samictu an maqli kalaama ala shaam ninkaa dhalinyarka e habalkiis nazactu kamiisi maradayan ushiiway cambuurkayan ushiiway ala an ulbisahu kamiiskayan ushiiway asla inaa labis ah ijaaw asaga faabaa an yaqbalahu inaas aqbalo waa diiday qaala waxaas dhahay sida ayuha sheekh alcaryu khayru min kamiisi dunya in la qaawanaado waxaas ka fiican yahay addunyada kamiiskeedii maxaa yeele as dhahay xalaal waa xisaabun waaye xalaasheedii xisaab waaye xaraamu haa ciqaabun waaye xaaraam keebin waan isku ciqaawaa wakana ida janahu lail hadii cawdii ku mugdiyaawo rafaca wajhu ila samaa hadii cawdii is asturo oo mugdiis isku asturo iska dheh rafaca wajhu ila samaa samada ayaa kor uqaadaa wajigiis waqaal casir laha so ilaahiis la koodaay yaa man tasur tasurhu daacaad yaa man macbuudki oo tasurhu daacaad oo daacaadka farax geliheysiyo walaa taduru macaasi macaasida aan dhib weynin o hablii isi maa yasuruk wixii kufalaha gelihaay isiyi wakfir lii idhaaf maalaa yaduruka dambigas wadaa adi dhiweyni wax kaa dhiweynin idhaaf falamaa markii axrama annaasu dadkii ay xarmadeen wala walabow ay talbiyeesteen oo labeegta ay akriyeen kultu waxaad ahay sida lima laa tulabii maxaad labeegta ula imaaweysi qaala waxaa si dhahaya sida yaa sheekh aksha waxaan ka cabsahaa an aqula inaan dhaho labayka an dhaho fayaqulu lihir oo lihiraa oo lisoo yiraa fayaqulu lihiraa laa labayka walaa sacdeyka laa labayka labayk maku sugnaani sacdeykna maku sugnaanin maanaa inaad inaad waidaadi la ajiibu maleedihid waayo ruuf dabsina maleedihig waayo walaa asmacu kalaamaka hadalkaadina mamaqlaayo niiraa aan ka cabsaa walaa anduru ilayka kudayimaayo niiraa aan ka cabsaa uma madaa waa tagay famaa ra-aytu ma arki ilaa fi mina wahu yaqul usoo ilahay in alxabiba aladi yurdiihi kasafku dami dami xalaalu lahu fi lxilli walxarami in alxabiba xabiibka aladi maabudkaaso yurdihi raali gelihaayo safku dami dhiigey nastaadi raali gelihaayo dami xalaalu lahu dhiigey xalaalaas yahay fi lxili walxarami meesha oo xalaalka dijo oo dhiiga lagu xaram xaramka camala dijo isku hal waayo macnaha xil iyo xaram meelihii oo oo lagu baneeyey in inaa wax l yani oo lagu qalo fi lxili walxarami iyo xaramka ig lu daadiyo maylu baney iyo mayl oo laga xarimibe manaa meela qaarkiis xarabka camal oo ah ugaartiisi waa la xarimi meyno inaa la qabsado oo laugaartado an meel kasta xalaalas uu yaayaas dhahay ingey wallahi law cali kadaay dhigan laakin calimad mani dhigan inka wallahi waxaan ku dhaaraa low calimad haday ogaalayd ruuxii bimalcalaqad ninki ay jeclaatay ay ku ay ay ay ay ku xiran tahay haddii ogaalayd oy jeceshahay qaamat waxay ku joogsa laheed alaalaasiha madaxeeda fadna haday lugta inay kujoogsato iska dhaaf madaxay ku joogsa laheed yalaaimi ninka ninka i eedaayo ilaa xaalada aan kusugnaayo uu eedaayo laa talumnii fi hawaahu cishqii ilaahin jeclaadi ayuu eedin falow caayanta minhu hadid ka arki laheed ishaayo ad ku arki laheed aladii caayanta fi isheeyin ku arki xagiis lam talumi miy eedi laheen yatuufu bilbeyti qowmun law bijaarihati yatuufu bilbeyti qowmun kacbada waxaa dhawaafaan qoom low qoomkaas oo daafuu billahi bijaarihatin hal ximin oo ximintoodi kamid hadii u dhawaafi lahaayeen ilaahay ay ku dhawaafi lahaayeen la agnaahum an ilxarami xaramkas ka deeqi lahay dhawaafi lahay msh kacbada ku dhawaafi maayo manaa asi kaaba naftigeedi manaa waxaan rabaa ilahay subxaanak taa cibaada waay mogtahay sida dhagax le waayo bis oo khibla nogula yeeli nogul amri inaan oo dhawaaf sidii oo naanki dhs waayo dad dhagaxay dhawaafay dad saas madayn oo junubkiisa bais macnahaas camal waayo lo lo bijaarixatin daafu billahi hadii ximin oo ximintooda kamid ay u dhawaafi lahaayeen ilaahay laahi meel oo wa jismi oo meel joogo xaashaa makaan malaha isaga war maalin maanaska waraa laagnaahum can ilxarami xaramka ay ku dhawaafayaan oo kacbada oo ku taalo wa waa ka sheeki lahayd daxa alxabibu binafsii waa ku udxiyeysti manaa sabcaas ku gali maanaa xabiibka nafsadeeda yawma ciidii maalintii ciidoodi ay ahayd wanaasuna asnaay daxuu igane waxay khasheen muna markii lajoogaya bimithli shaa walganimi eri iyo harida kuwaasa mitilkeeda ay ay khasheen ay sabca ku galeen anina xabiibkaabe ani nafsadaysa yani h ha wanacam ya fiican walganimi naftiya waa diidaay bahalna habib binafsi yomai saas lewaay no miimka sheceerka dadkiisaa loo yeelaa yoma ciidihi miim manaa maalintii ciidoodii oo dadka xijhaayaan waaye ani nafsadeas as uxiyeesti as tahay as gawracdi wanaasuna nasna waxay gawracdeen limitla shaai wanacam nimodeyda iyo eryal linaasi xajun dadka xaj ay leeyihiin wali xajun anin alaa ilaa sakani asku maayo askumaayo anu xajiha tudal abaaxi waxyaalaha oo laqalaayo hawlaha ayaa alasoo hadiyaya dadka waay xagga uhadiyaya harabka markino geelo waxyaalahaasa uhadiyaya uhdi mujati wadami ana waxaan hadiyaa asdahay meesha ah, aan ku dhawaafayo ya muu nafta de ruuxeeya dhiigeey aan hadiya uma qaala waxaa is allahuma layo wali xajun ilaa sakani malidn uma qaala waxaa is allahuma ina naasa dabaru dadka waa gowraceen wataqarabuu ilayka waa ku dhawaadeen walaysa heshiiyan wataqarabuu bihi ilayka ana wax maasas a kuusoo dhawaado si waa nafsi nafsa de wax kasoo heli وaqad ahdaytuha ilayka adaan ku hadiyey fataqabalhaa mini iyo akbalaasna shuma shaika shaikatan waa soneeftuuri waa feris waa kala kacay fakara maytan waxaas ku dhacay usome daba raximahullahu taala waidan biqailin yaqul nin oo dhahaaya aan la kulanaas dhahay hada xabib llahi waaye kan ki ilaahiy jeclaay waaye hada katil llahi ki ilahay madaas waaye jacelkii qutila bisayf illahi yaa lu dili ilahay saftiis jahazt mali waasda waa darbiyey wawaret marka waa duugay kafin as waa duugas da wabit tilka laila mutafakira fi amrihi cawadaas dhan waxaan ku bariyaas dhahay anoo fikraya amarkiis fara'aytuhu fi manaami manaamkiyaan ku arkay faqultu lahu ma facala allahu bika adi ilahi maxaas kuu sameey qaal waxaasli facala bi waxaas igu suubiyaas dhahay ilahay kama facala bishuhaai bedel shuhadaa bedel sis suubiy as ana igu suubiy wazadani wiil waa ziyaadiye ika oo lagu sameey ziyaada li ana li sameeya faqultu waxaas dhahay lima dhalika lima zaadaka macasku zaaidii shuhadaa badr wax layaab le waa magtahay saas asxaab oo nabiga saalamena aan usiile ki dambe dadkaan dambeeyan le waaye dadkaasna adana qur-aanki waxaa fadligoodi xadiidka nabiga kusay qaala waa weynaystisto maaa maxaasku wazaagin qaala lianahum kataluu fi suufi lkufaar sawadlahi fer hadalka suufiyada khatar waayo kufaarta ga seeftooda aliu wa ana kutiltu bimaxabati jabaar aliu ilahay jabaarka ah maxabadiisa radia allahu tacaala canhu nafacana bihi alxikaaya altasica walhamsun can dhi lmisri radia allahu canhu xagiis waxaa laga wari qaala waxaa ka dhahay raaytu raaytu waxaan arkay haas dhahay fi shaaban xadathan oo nin dhalinyaro oo aad daayar kaanuu sabikatu fidatin loox oo qalin camal aad moodid qad wulica bijismihi alwalahu waxaa aad jismigiisi yani ulica bijismihi walahu wareer jismigiis yani aluu dha yuriidu lxaja soo xajka doonaayo jismigiis wareerka aad maxabada maxabada wareeri camal waayo manaa jismigi yuriidu lxaja xajka doonaayo manaa si fiicanas korkiis uma keensaday camal waayo yurid lxaj usuxaadka doonaayo fasaxibtuhu waa la saaxi wawsaytu waa la dardaarmi wadakartu lahu bacda bucda musaafa musaafada dheeraashadeeda husheegay musaafada waa dheerihay hadhaay asdhahay fa anshaa wuxuu gudagalay yaqul asdhahaayo baciidun cala lkislaani odi malaalati as as as dheerihay asdhahay ninka dadka caajiska ninka caajiska e amase ninka oo dirfaayo oo oo caajiska ah oo dhirfaayo oo malal qabo macnaha oo kaxii oo xiisaayo ama cala lmushtaaq gayru baciid ninka ilaahiis hilowsan koo ka dheer ma aha m ku dheera waayo ninka oo mushtaaqa eh waxaa le ku dheer ninka kaslaanka eh amase ninka oo cibaadada oo wado ka joogsahayo malaala oo saxda layla waxaa lo dhaha lama waqafa shibliyu sakala waayo usi munaasib asku keeni markii shibli asjoogsaday radia allahu canhu bicarafaat lam yantiq bishayin shay maku dhawaaqin xataa garabat ishams ilaa oraxda ay ka dhacdo wax maku dhawaaqin shublas ahay falamaa wajaawaza alcalameyn markii calameenka asgaari meel la yiraaha hamalad caynaahu bidumuur indhihiisii waa soo ilmoodeen ilinaa kasoo daatay lamadiis indhood waansha wuxuu gudagalay yaqul has dhahay aruuxi aruuxu waqad katamtu calaa fuaadi aruuxu waa caraawaa waqad aad anigoo katamtu ku katimay on ku shabeey calaa fuaadi xabadkey bixubika on ku shabeey an caraawaa waxaan u shabeey has dhahay han bihi siwaak waxa adiga ahayn inaad soo dega qalbigey oo soo galo qalbigee khaadir oo adiga ahayn inaan hagaadi ahayn inaan soo dego aan kashabeey waa hayr mana waa hayr waa dhuuji waay falow an istadactu haddaan awoodi lahay madku barfi indhahey waan laabi lahay falam andur bi wa wax maku day lahen indaa dhan iska dawooli lahay hataa arak ilaa adig aan kaa adii awoodi lahay وفي الأحباب مختص بوجد axbaabta fiigoodii waxaa ku jira awliyada waaweyn oo axbaabta oo ilaahay jecel dad oo jaceelka oo ziyaada haylowga kukaasna luuqasisa waaakharuna oo kalena waa jiraa yaddaci macahu shkiraaka oo ula sheegahayo inaas la wadaagi ninkaas oo muktaska mala yaddaci macahu shkiraaka oo kalena waa sheegahaa le inaas usiina wejdigaas hawo idan sakabad dadka oo axbaab saas waayn oo us macnaska wataa beytka lamaas aa laga fahmaa oo kalena waa sheegaale waayn oo jacaalka jacaalkaas camal inaskawo as sheegaa uh, ninka kale oo muktaska eh oo axbaabta oo runta eh oo amalaas ka dhigaa waa sheegaa maxabadooda markaasas dha idan stakabad dumuucun fi huduudin hadii ilin ay kusoo daarato as dha dhafoor tabayana waxaa cadaaha man bakaa kii ooy oo ilaahay dartiis ooy miman tabaka inin is oysi hayo <laughs> makala cadaaha <laughs> dadka kalas duoy halan dadka las kala siilay waa shubanaleno marka ilina gadaalya ilinka til adag tabayana waxaa cadaaha man bakaa ninki ilaahay dartiis oo ikhlaas ooy miman tabaka qofka isboysihay xagiis soo cadaa waa kala saar waa kala baxaya waqaala fudayl bin ciyaad waxaa siri horta fudayl bin ciyaad kenina umramana fudayl bin ciyaad film isaga hadda inta waaa hadda qoran kubeelka waxaan ka qoray ibnu mascuud bin bisr tamimi al dhahaa haddan arirbuuci kharasaaniy manshac waxaas ku barbaari kharasan min naaxiyati marwa xageedi min qaryatin tucrafu biqandin qindin al dhahaa waxaas dhinti al dhahay xaramkaas ku dhinti ashariif xaramkii shariifka aas ku dhinti sanata sabcin wa thamaniin أنا wax ka tagaya u malaya sabcin wa thamaniin alas horeya sideetan iyo toddoba aas horeya radi allahu taala an waasdaya allahi wanaasuna waqufun ay yihiin munaasaba la sukeenoya taneti dadkana igoo joa carafaad waxaas dhahay ma taquluna maxaad leedihiin law kasida haulaai alwafd hadii wafdigaani ay ay kasdaan bacd alkuramaa dadka oo oo isku suuban oo deeqda saaxibka ah eh, bacdigoodi yadlubuna minhu daanikan dadka oo sakayga ah eh, qaar kamid hadday ukhasdaan wafdiga oo meha joogo waay aska aska wadaa misaal usoo qaatay carafada hal beeso hadii ka dalbaan daanikan akaana ma soo celi lahay qaaluu waxay dhaheen laa ma soo celi lahen laa eh, maaa maaa kuxigaa faqaal waxaas dhahay lalmakfiratu dambi ilah dambi dhaaf wallahi aan ku dhaaftay dambi dhaaf oo isku dambi deeyo fi jambi karam ilahi ilahay karamkiisi dhinaceeda hadii loo fiiriyo ahwanu cala allahi waxaas uu saalan yahay ilaahay kortiis من adaanis fi جنب karam daaninkaas karamkiisi hadii loo fiiriyo halkaas daanis as sii karo dadkaas ti ilaah kasaala oo dadka dambiga aan sudhaafaa kasaalana wallahi aan ku dhaartay lalmagfiratu fi jambi karam ilahi ilahay karamnimadiisii dhinaceeda hadii loo fiiriyo ina dambi dadkaasna aan dhaafo awan waxay u sahlan tahay aan dhahay ay ka sahlan tahay magfiradaas ilahay xaggiisi min addaniki fi jambi karam dalika rajul hadii loo ninkaas uu sahlanayo danika inaa weedis inaad sii karo ya ati ilaahay dambi dheer dentiis akasaalan ilahay xaggiisa aldhacay waqaf lfadil fudayl wajusri radi allahu taala anhu fi bacdi xajaatihi xajaalkiis qaar kamid e eh, walam yantak bishayin usna maku dhawaakin si oo si kii hore camal dinuun camal meeno dinuun meeno kii hore shiblias ahay wax maku dhawaakinaa falama garabat shams orax maki dhaale qaal waas dhahay waa soo ataa wain cafawtu sasmanin dhigan waa suuataa ceybteydiyo xumaanteydiyo wain cafoota hataa didin cafis hataa wili ceeb len hawaawaayo manaa saasas alxikaayat situna xikaayadii laxdamaad an ibrahim bin lmuhalib الsaax radia allahu canhu qaala waxaa sidi bayna ana atuufa anoo dhawaafayo idan bijaariyatin jaariyan la kulmiya sdhahay mutacaliqatin biastaari kacba sitriga kacbada saa u aasato way takuul idoo dhaheeso saydii bixubika aan ku dhaariye ilaa radadta calaya qalbi qalbigeeda iisoo noqdeena bixubika aan kuu dhaariye ilaa radadta calaya qalbi faqultu lahaa maanaa jaceelka jacashiiaan ku dhaariye qalbigeeda iisoo noqdeena faqultu lahaa waxaan udhahayaas dhahay saydi ibrahim adhaa ya jariya min ayna taclamina anahu yuxibuk say ka ogaati inuu isku jecel yahay faqaalat bilcinaayati alqadiima cinaayadiisi oo qadiimada aheed jajasha fi dalabi waxaas as kulmi jiliskey waxaas soo kulmi juush ciidan badan waanfaqa almaal as nafaqeeyas maal badan wa wa wa waa nafaqeeyas aniga dalabkey jilihay ahaan xataa akrajanii ilaa as iga soo bixiy min bilaadi shirk as iga soo bixiy asalkeeda gaala ee wadaman oo shirk oo gaalada laga keeni waadhalanii fi tawxiid ilaa as iga soo geliyo ilaa ilaasat as alaas ciidanku darbi maalna a ku baxay kas ilaa oo yani usoo soo bixiyo bilaad shirki oo tawxiidka as iga soo geliyo وcرفnيi نفسي waayo kasi نafsadees kasisi waxay tahay baعda jahli ijaah marki aasay anka jaahil ahaay وcرفnيi نfs نafsadiisa taasaan fiican نafsadiisi as aqoonsi baعda jahli iyaah marki ka jaahil ahaay ka bacd marka ninkaas macbudkaas ijaclo waayo manaa la-aan oo nicma galad sheeg ijaclo qaala hada ya ibrahim Ah, idaab sheegaysaa waa kan qaala hada ya ibrahim kani ma yahay ilaa lcinaaya amaxaba maahine wax kala miya jaceyl hasijaclea iyo daryeel hasidaryeelay aha mooyaane wax kala masihay qultu waxaan dhahay fakayfa xubuka lahu se adi see waa jeceelka usi uqabtid macnaha ki oo ilaahay isku jeclea waa kahadash adi jaceelka si uqabtid see waaya qaalat waxay tii acdamu shayin waajalu shay weyn waaya yani jeceelka amqawl qultu kayfa huwa se waay qaalat waxay tii huwa araqu min min min asharaab jeceelkaas asdhaha ay dhahdi sharaabka waa ka macaan yahay wa axlaa min aljulaab julaab waa malab shini iyo sokor oo isku gunti waayo oo maalwardi oo lusubiyo waay waa ka julaabkaasna waa ka macaan yahay ay tiri uma walad waajeesati way taqul idoo dheheyso wadii kalaqin laa yacrifu sabra walcaza waxaa la arkaa ko oo kalaq saahib oo fiigsan laa yacrifu sabra walhaw caza sabarna ma sabarna makasaayo cazana makasaayo isku maana camale waayo lahu muklatun ala oo leh abra oo ilmoheysa leh indho ilmoheysa adara bihalbuka oo dhibay oo yintaqibay ala arkaa min sifadiis xaal ay tahay sidaa shay ay tahay wadii khalaq inaad arkaa nin oo fiigaayo oo yani xasilooni lahayn laa yacrifu sabra kasaynin walcazaa kasaynin sabar qaadasho lahu muqlatunas leeyahay oo leh il oo cabra ilmohes adara oo dhibay bihalbukaa ilshaas dhibay ooyinta dhibtay oo d ooyinta dhibay wa jismun maxiilun leh min shajaac lowcati lhawaa yani e, kor oo caate jismi oo caate min shajalucati lah cishqi washabeebi tir anadiis ahaan ajligeedi yani lacato ala arkaa faman da yudaawi lmustahama min adama faman da waa kuma yudaawi daawe mustahama kan wareersa min adana min ajli dana jirada haas darteeda jirada qalbigaas wadaa darteeda ya ninka daaweha yaa waayo adiga osiga ahayn ilahay ahayn walaa siyama gaar ahaan wاlxub sacb maraamu jaceylkanaas ay dhahay dalabkiis waa adagse meel aga jirihaayo meel adag waayo si sahlan muna gaari karaa ay dhaha idaa catafat minhu lcawaatifu bilqanaa hadday oy uu soo laabato waxyaalaha oo beelaxawsiga ah warmahooda ugu soo laawdaan idaa catafat minhu lcawaatifu yani shafaqada caatifada jamaceeda waana cawaatifta catafat minhu oy ugu soo laabato mano cataf oo ugusoo laawata bilkhanaa warma oo warma ay usoo qaataan hawaatifta oo waxyaalaha oo lagu beer la xabsaayo oo naxariista oo laga maleysaayo oo macnaha oo maxbuubka oo cidleeya camal waayo sheekadaana kuskay dareynahay halkan alxikaayat alhaadi wasitun can bacdi asaalixiin waxaa laga wariyay laxdii koowaad waaye saalixiinta bacdigooda radi tacaala canhu qaala waxaas dhahay e, kaanad ilaa janbi cajuzun dhinacee naag cajuuza joogta adiris ilaa irtaad abnata alcibaada oo cibaadada oo oo yani oo caateed oo qof jiran camal ka dhigtay fasa'altuhaa an tarfaqa binafsiha waaan weydistaas dhahay inay nafsideeda u dhimriso faqaalad waxay tiri ya sheekh ama calimta ma ogaanin ana rafki binafsi dhimrintii u dhimrihaay nafsadeyda gayabanii waa iga celiyey waa iga xijaaway can baab lmawla asiga xijaaway waman gaaba canhu ninkii iska cilo oo iska cilo xaggiisii mushtagila biddunyaa addunyada usoo ku mashquulsami carada nafsahu nafsadiis waxaas u banbixihaa lilmixan as u banbixihaa asu bandhigaa mixno iyo balwa asu bandhigaa wamaa qadru camali idaa camiltu wajtahado mahaasiyaay tira aniga camalkey qadarkey hadii an camal fasocon dadaalo wax asyahayba mala waayo macnaha fakayfa idaa qasabtu hadii gawood falisay waayo ay tiri ano ano camal falaaya camalka wax ba ahayn ay tiri hadii no gawood falo oo daacadisku gawood falo sen sen sen naqaa uma qaalat waxay tiri waa soo ataa qisceedkeediyo min xasrati subaax yani dadka oo sibaax daktanka umumadeeda xaggiisii wafajcat lfiraaq fira firaaqa on ka cabsihaaya ahaan on ka naxaaya ahaan kala taga waa soo ataa min a umumadaan dhahaa sibaaxna daacada lu tartamamano hormaro yani min xasrati sibaax horumarka daacada lu hormaraayo oo laqomamahaayan aan aan la tiiraayo ahaa camal waayo fajcat ilfiraaka la taga naxtilkeeda iyo aan kanaxaayo aan ka argagaxaayo aan la tiiraayo ahaa faamaa casbat faamaa casbat sibaaq waxa waaye tiri dhaktanka oo daacada lu dhaktamaayo khumumadeeda hadday kala fisireyn oo lamadaba waa ka tiiraayo tiida faamaa casbatu sibaaq asdhacay dhahdi fa idaa kaama alkhaayimuna min quburihim dadka oo hadii kasoo kacaan kubuurtoodi oo lasoo laga soo bixiyo rakiba alabraaru najaaiba anwaar dadka suusuuban waxay kurayaan ratiyaalka oo nuurka nuurta ratiyaal oo nuur ahay kuraayaan wasaaruu ilaa kusuurin min alcizi waljalaal waxay usocahaayaan qasriyaalo oo ciz jalaale ah xagee oo oo oo oo cizi eh, iyo jalaal weynaan agi xaggiisi ahaadeen warafacat lahu manaazil muxibiin waxaa loo soo kor qaadaa dadka abraarta eh dadka muxibiina manaazishooda loosoo kor qaadaa waqadamt waqudimad bayna aydiihim najaayib lmuqarabiin dadka oo waxaa loo soo horumaray ha eh, eh, waxyaalihii koraayan camal waa najiiba waxa oo korana waa dhahaa kii horena saas usoo sheegmaan arkin وbaqya الmaصbوq وkudimad وkudimad bayna aydihim waxaa la hormariyaa najaib المqرabina la hormariyaa dadki ala oo fuushishan dadka mqرabinka a la hormariyaa waasaa la hormariyaa marki oo meelaa sare ay janada kadegaayaan waay manaa وbaqya الmaصbوq kii laga soo dhahay oo laga soo hormari waxaas ku baaqi ahaa fi jumlat المaxsunin dadka tiiraayeensan dadki jumladoodii asku baaqi ahaada facinda dalika markaasi yanqadicu fuaadi waa gogo-aa xasratan qawamo taasufan firaayo aska gogo-aa asgo asku go-aa qalbigaa ka go-aa xasrad ajligeedi iyo taasuf qawamo iyo tiraayo ajligiis taasi aasaas naqaakii laga hormari wayaduubu waa dhilaalaa nadaamatan shalaayas la dhilaalaayo tarahufan firaayo wa ama fajcat lfiraaq fajcat lfiraaq aan ka argagaxaaya a kala kala taga fa cinda tamyiiz innaasi biljamci walifraaq dadka markii lagala soocaayo kulmin iyo kala saari dad waa isku keenaa dadna lala gegeyaa matahay kaasiti waay ay tiri oo dadka susuuban gooniyaa loo bixaa oo isku sameeyaa dadka kalena gooniyaa loo soocaa in almutaqin marka wadalika kaagaas waxaa loo wadaa an wadaa tiri an allaha subxaanahu watacaala idaa jamaca kulmiyo alkhalqa fi saciidin waaxidin isku kulmiyo hal meel isku kulmiyo dadka dhan amara malakan marki oo bank ah, maxsharka waayo amaraka malakan nin malag as amraa yunaadi o inasnaadiy waxaas lihaa ayuha almujrimuun imtaazu sooma gooni ubaxa dadka oo dambaawiyo gooni ubaxa in almutaqiina qad faazuu dadka ilaahay ka cabsada waa liiwaaneen wahuwa manaa hadalka macnihiis waxawaay qawluhu tacaala wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun wamtaazu soma alyawma maanta ayuha almujrimuun dadka dambaaweyno fayumazu rajulu ninka waa laga soocaa min sat min zawjati naagtiis xaggeeda waa laga soocaa walwaladuna waa laga sooca min waaliday lamadii dhalay xaggooda waa laga soocaa hadii isku camal ahayn waayno camalkaa nin bare walxabibuna min xabibiya laga sooca xabibka xabibkiis hada yuxmalu mubajala ila ljana kaneti oo muqarabiinta ahaay oo soo hormaray waxaa loo luu xumbaaraa soo laweynay ahay ilaa janaati nacima loo xumbaaraa majaaib lanwaar askuramano aluu xumbaara wahada kan yusaaqu kii oo dambaayo mano oo gooning loo baxsaday kaasitin as dhahay yusal yusaaq alakumiha musalsala usoo oo magluna usoo xirga ku xiran oo silsilaysan ilaa cadaabi alokumiha ilaa cadaabi jaxiim alokumiha wakad daala minhum intafadtu min lwidaac igoo ku dheeraaday milacs iyo widaac ku dheeraaday ah, ma milacsaaya ah, dadkii laga soo wadaayo milacsi dheer ahay ma milacs ahaayan waa milacs ahay macasalamiya wadumuucun tajriid oo dureyres kalanhaar bifajcatin inkala go-a ay kanaxeen ahaan maaragta idintooda baha waanshaduu fi lbayni walfiraaq dheeraashada kala taga waxay ku ishaadeen law kunta saacata baynina maa baynana waxii beynkaadi ahaay ansanidina ninka saasa dhigan saacata baynina yani kala kala dheeraashadahay saacadeeda hadii ahaa lahayd maa baynina waxi unuf dhexdaaye ahaay hadii adiga ahaa lahayd waraeta kayfa nukarinu tawdiica maca salaameynta ya si unsocelcelahayn haddii arki lahayd lacalimtu lacalimtu waxaa ogaa laheyd ana min adumuuci muxadihan dumuucda waxaa kamide waa wax sheega oo hadlaay a kamid inaas kamid yahay ogaa laheyd waraeytu man catabada min cadbi xadiisi cadfi lxadisi waxaad ka arki laheed dumuucan ilin aad ka arki laheed yani sheekada xageed cadfi cadfi dimu ma a xadiidka manaa xadiidka eediis xageeda waxaad ka arki laheed ilin yaadaad ka arki laheed kultu waqad abdaltu hada lbeyt beytkan waa bedel yaad tahay oo musanifka bibeytin yunaasibu firaaq alaakhira aan ku bedele oo aakhira kala tageedi yani yani oo bik maayo camal oo munaasib waxaala bakinfe dadka oha xaaladeedi kani waawaay macnaha hadda waa le waayo kan oo addunyada camal le waayo no waaan waaan dha waxaa isku dhamaystiri beedkan bedelkiisa waxaa isku bedeli la calimta waxaa ogaadeed ana min adumuuci laanhura wawiyaala inaas kamid yahay ilinta xageedi waa inaad kamid yahay waxyaala ogi camale tajriid ureereso caayada dimaana dhiigiina waaad arki lahayd dumuucan ay yihiin ilinta ina dhiig ay yihiin aad ah, ishaada ku arki lahayd waayo wallahu aclam